inta badan galabtoo kale marka xubintii noo sheekaya noo taal dhegeystayaasha waxay noo soo daraan sheekooyin fara badan intaan ka gaarna halkaanan ka akhrinaa intaan ka gaari weynana waan raaligelinaa intaanan gudogelin marka barnaamijkeena iyo sheekooyinkai dhegeystayaasha noo soo direen mhm. eh, daafurka barnaamij daafurka barnaamijka ma anigaa soo qabta mise adigaa kuu dayaa go-aankeenaan ka fikiro mise horaanka gaaraa hore ka gaar waayahay anaa soo qaadanaya marka heesta daafurka waxaa noo soo qabanayaa heesuu ku luuqeeyo fanaanka weyn shey mirada car heestaa waxaa la mhm. yidhaahdaa muxuu nabarku caashaqu muxuu nabarku caashaqu ii mhm. geystay nabarada waayahay daafur ay u tahay barnaamijkeena dhegeysa haboon waa wilaayaynayn iyo jabaycada markaad ii nuglaysayo wannabaada dhexdeena waa wilaayaynayay iyo jabaycada markaad ii nuglaysayo ifkaa nabsibaa adeege waxaad nabaad hurudaba nabar lama filaanadhiyo naxdin dariis ma noqote nasiibka nasiibka ma kulanteen annaa maysanuu lahay inantaa nafsi baa adeegee waxaad nabaad hurudaba nabar lama filaaniyo naxdin deriis ma noqotin nasiibka inantaay والنعاس كالقعال كوي محو يقون دا شلي شلي والنبات دحدينا وولايني يتشبي عداوها مركزين بليس يوم والنبات دحدينا وولايني يتشبي عداوها مركزين بليس يوم ifka tobanka noocaho nabsiba adeege waxaad nabaad hurudaba waan filayaa in aad ka wada bogateen nabsiba adeege waxaad nabaad hurudaba nabar lama filaaniyo naxdin dariis ma noqoteen nasiibka nasiibkama kulanteen anamyskawaayahay liguma talagelin ma jirte heesta intii kalena noogu soo celiy iyadoo dhammaystiranwaayahay shay miro dacaraa ku luqeynay soo mahay waxay daafur ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan nabsi baa adeegee waxaad nabad huruddaba nabar lama filaaniyo mm. naxdin daris ma noqoteen nasiibka ma kulanteen annamiska noolaha waa qof inta laga tegay nolol la samaystay isna mm. maaragtaa mm. weli halkiisii mhm. joogadigaan ku jeclaa waa iga dhaqaaqay mhm. way xanuun badan tahay arintaasi dadka hadda ay haysato nabar lama filaan waxaadan filaynin maaragti mhm. markay kugu dhacaan dhibaatadeeda leedahay eh, haddii waxaad ku tala tusaale haddii aad dagaal maanta ugu tala oo aad aado eh, laba mida niyada ku hayn kartaa mhm. in lagaa guuleysto inaad soo guuleysato laakiin si lama filaan markay wax kugu dhacaan mhm. way adag tahay qofka inuu soo kabsado soomaalida waxay kaloo tiradaa mataqaana mhm. nabara filis naxdin mala muxuu sameeye naxdin male waxa hadaad marka hore filaysa inay dhici karaan markay dhacaan olba waa ogaa inay dhici karto aleeda waana kasii soconay waayahay deeqay galabta waa talaado waa xubinta noo dhegeystayaashana sheekooyin badan ay noo soo direen sheekada ugu horreysaan soo qabanaa marka waxaa noo soo diray dhegeyste magaciisa la yirahda maxamed teetane wuxuu leeyahay nin baa wuxuu qabay naag aada u museer badan wuxuu damca marka inuu la guursado naag kale wuxuu ku fikiray marka siduu ugu sheegi lahaa xaaskiisa waxaa timid xaaskiisii waxayna aragtay isagoo oo fikiraya oo murugeysan waxay ku tiri marka maxaa kugu dhacay oo aad la fikiraysaa markaas wuxuu yidhi gacaliso boqorka waddankan ka taliya baa wuxuu amar ku bixiyey ninka ugu yar waa inuu labaxaas leeyahay haddii kale madaxa laga goynaa adiguna inaan kula guursado mhm. naa kale ma rabo mhm. ee maxaan sameeyaa warkaas waa cadiya marka talaa la weydiinaa mogti mhm. waxay ku jawaabi doontaa talo waxay tidhi macaa dhibma lahane shahiidnimo isaga dhimo go-aana gaartee waa runteed inuu shahiidaal markaska ah, noqdo haa markaa haa waxaa ku ka dareeyey mhm. haa inta leeg maya xaasidnimo ma ahan hmm. shahiidka markuu hadda ugu shahiido mhm. waxaa waaye ahlu janno waay soo maha sax marka saasaa saasaa la qaatay laakiin waxaa ina weydiina hmm. inta shahiid qofka loo dirin mhm. inuu uu qofka la guursado maxaa loo diida laba ogolaba <laughs> totally waayahay adiga mm-hmm. cabdulaahi ahaan iska mm-hmm. soo qaad mm-hmm. qofka adiga aada jeceshahay in lagula wadaago ka waran sidai u arki leed xataa haddii lasoo magacaado saa dareemi leed eh, haddii wax caadiya oo banaan ay tahay maya banaan banaanka ku meereysan sababtaa fiiri way banaan tahay sax waa laakiin waajib maaha oo ilaahay kugumuuna qasbin sooma waxaa waaye ikhtiyaar laakiin ikhtiyaara liisii maadaama ikhtiyaar aan u haysto culeys kuma qabo waa caadi gabar aa shukaansanaysid keliya hataa maanta haddii aad ku aragto cid kale waxaa laga yaabaa inaad <laughs> <laughs> maya waa xaqiiqdaa jirtaa taasi soomamay adig keliya xataa ma ahan rag oo dhanba sida badan waayahay marka isku mid anama dhii rabtaa maya waxaa keenaysa mataqaanaahe horta mar walba qofka wax jecel waa qofka maseera mogta waayahay rag ha aado ama dumar ha ahaado waana lagu sii kala daraymarka waa iska caadi intuu marka qof kale guursan lahaa ha shahiido saas waa miya waa ku ballantayaad waayahay cabdulaahiyo barnaamijka qeybihiisa hore ayaan weli ku guda jirnaa sheekooyin badanaa noo harsan ee dhinacay kalimaha sugaanta haddii aan jaleecno markan waaya maxaa noo soo qabanaysaa marka waxaan soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo fanaanka codka macaan iskalaaji ha ii jibin ruux inecab ha ii jibin ruux inecab iskalaaji ayaa ku luuqeynaya barnaamijkeena galab wanaagsan ayay qayb ka tahay dhegeysa haboon asiibyahow maad samayn markaa dadka nooca badan naqaysay tiri midaan noloshu waxay tahay aqoon kaliyaaynabarada waqtiga nitaaqada waan mugteen cantabanidan ila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasinka u noqon maayo kaliyaay nabarada waqtiga nitaaqada waanu mugteen cantaba nidar ilaa saxiix jacaylada naafbada nabiibkiyo xaasinka u noqon maayo naftayda ayay dirqiin kunjeer baadniya jabtay qalbigu way yaranaastee hay jabi ruuxi naceeb hay jabi ruuxi naceeb naftayda ayay dirqiin kunjeer baadniya jabto qalbigu way yaranaastee wadnaa ku nageey lahaa nafdiga ku xariiq lahaa aano naxariiska gacal naasteexa ka soor lahaa wadnaa ku nageey lahaa nafdiga ku xariiq lahaa waqtiga nacabigu daryo oqaygow igmannehe cadaayigu nabay qobka isayga kunaaxayo naciyo xumo waan jirtee mar kale haybeer nuglayn waqtigancabigu dariyo oqaygow igmannehe cadaayigu nabay qobka isayga kunaaxayo naciyo xumo waan jirtee mar kale haydeed nuglayn naftayda ay dirqiin unjeer baadhiya jabte qalbigu way yaranaastee hay jabi ruuxina hay jabi ruuxi yar baadiya naftayday ahay dirqiyin kun jeer baadiniyad jabtee ha ii jabin ruuxi neceb naftaydaa ku qasbaysa mugta waxaa laga yaabaa qof dhibaato kuu geystay mhm. inay weli u baahan tahay marka wuxuu leenaf yahay qasbin injeer baad niyad jabtay mhm. ii jibin ruux inacab ha yacni inta badan soomaalidu marka waxaa la dhahaa mhm. qofka haddii arkaan inuu qofkan xoogaa ka daba ordaayo oo kale mhm. qofkan hebelu ka daba calacala yani wuxuu u arkaa inuu qof doqona yahay marka eh, abwaanku wuxuu leeyahay mm-hmm. fanaanka hiista ku luqeynayba mm-hmm. ii jibin ruux i nacab oyaan laga dareemin aad iyo aad naftaa lala hadlayaa mm-hmm. naftaa lala hadlayaa aad qalbiga mararka qaar waxaa laga yaabaa qof yacni zaa-id wuu u jecel yahay qofkaasna danka ma laha marka dadka qaarna waxay isma maskaxda ayay go-aan ka gaaraan oo qalbigooda ayay xakameeyaan qaarna isma xakameyn karaan oo hadda yani waa aragtaa waxyaabaha maaragta mararka qaar dhacdaba in qof yacni meel iskasoo tuuray oo kale aad iyo aad ha in dhacdooyin ha dhacdooyin markaas naxdin leh ah, in eh, lala kulmo mhm. Mhm. way dhici kartaa mhm. waana eh, dhibaatada waxaa keenaya waxay tahay qofka qalbigiisa oo qof kala raaciyey qalbigu waa muraayada la yidhaha soo maha hadduu jabo adagtaa in la kabo waayahay dhinaca sheekooyinka ma ku laaban waayahay noo soo qabo sheekada dhankaaga markaan sheekada markaan gacanteeda kusoo dhacday waxaa nala soo wadaagtay amaalo alaaba sheekooyinka nala soo wadaagtaan waa mahadsantaa leeyahay waxay tiri waa islaamida adiyaasha barnaamijka galab wanaagsan waa kaa qaadnay baan leeyahay sheekadan waa fani bay tiri waa sheeko qosol badan waayahay naga qoslaamaali waxay tiri ninbaa isagoo oo xaafadda joogo mhm. waxa uu soo raacay bas xaafadiisuu kasoo baxay yani bas uu soo raacay si uu suuqa uga keeno mhm adeeg oo suuqa ka doonanaya ama waxbuu rabay adiga eh, kursigii uu ku fadhiyey kursiga ku xiga marka waxaa fadhiday mm-hmm. gabadh maaragta buuran mm-hmm. kadib ninkan waxa uu damcay in uu nambarka ka qorto gabadha dabadeed waxa uu ku yiri mm-hmm. maya dabadeedna way ku adkaysay intuu darawalkii sidaa u eegay ayuu ku yiri baskaagu ma doontii nebi nuux ba maroodayaasha xitaa ma soo raacaan <laughs> qaraar intaas le kaban marka lagu adkeeyo waxaad <laughs> markwaad tuuran kartaa <laughs> cajiib waaye wuxuu dheh waayahay karonahay markaan qaraaro xoogaa dadka u dhimriyaa hadda ninka hadalka u tuuray ah. hadal saameyn leh waay ah. eh, meeshaas waxaa ah. ka cad gabadhiina qof buuran ahayd markaas marka buurnaantii ku cayna <laughs> markii hore nambarka in ka qorto oo damacay waarkeenu yaa inay buuran tahay barbalanku wuxuu ka jiraa mm. qof walba waxa uu markaas u baahan yahay mm. way la fiican yihiin laakiin markuu waayo mm-hmm. waxaa laga yaaba inuu siyaabo kala duwan wax uga sheego qofka marka waxa wax ka sheega waxa uu haysanin waay maldhiig ad waxaa la mataqaanaa mm-hmm. waxaa jirtay tukulush timir gaari waaye mm-hmm. qaraar waayu dhahaa tukulush marka waxaa la dhahaa geedkan dabagaalaha siyaabo kala dadku inuu magac kala yaqaano laga yaaba marka aad u gaaban yahay ma gaaro Mm-hmm. marka geed kor markuu u fiiriyo timirtana waa aragtay aad u dheertaa mm-hmm. qaraar waayo dhahaano maxaa qaraar horta maba gaari <laughs> marka waxyaabaha qaar markaad heli karin mm-hmm. waa caadi waa dhigi kartaa sidaas waay ah. waayahay deeqa marka dhanka sheekooyinka kusii soconaynaa sheekadan waxaana la soo wadaagay qof la yirahdo cabdulaahi wuxuuna ku bilaabay wuxuu yidhi mid ayaa hadda ka hor masaajid soo galay kadibna kabiha laga xaday mhm. tugii kabaa xadayna mhm. masaajidku ku jiraa <laughs> weliba isboojaynay saaxiibkaa markii uu salaadii ka baxay mhm. ayuu kabihi waayay masaajidka ayuu inta albaab ka istaagay ayuu wuxuu dhahay kabeygii hala keeno haddii la keeni waayo wallaahi sidii uu aabbahay sameeyey ayaan samaynaa waa la wada naxay ninkaan abiis muxuu samey tolada masaajidku xiray ma dagaalu galay ma ciidanu keensaday siduu waxyaaladadkii xabsi ku guray mhm. waa qof walba wuxuu isyiiriyaa muxuu sameyn doonaa ninkan tuugiina waa jooga marka tuugi oo albaabka u dhawaa mhm. ayaa maqlay markaasuu ku dhahay saaxiibow mhm. kabahaaga hoo waa kuwaani waana ku qaldamay markii banaanka loo baxay ayaa la weydiiyey marka saaxiibka waxaa lahaa saaxiibow Hmm. aabbaha muxuu sameeyey kulaha aabbahe kabala-aanu iska baxay <laughs> muxuu <laughs> kala sameyn karaaba warka wuxuu dhahay mm-hmm. sida aabbahe mm-hmm. yaan sameynaa mm-hmm. ha marka waxaa la isdhahay ninkan abistolo muxuu sameeyey su u dira dadka <laughs> su-aal dheer u diray su-aashii u diray marka waxay keentay in tuuga soo degdego u yirahdo kabahaaga waa kuwaanah raalli ahaw saaxiibkayow waa sheeko cajiiba ah walla iyo bille waa sheeko aada u qosol badan mhm. kaartada mararka qaar ma aragtay mhm. waa loo baahan yaha oo qofka inuu hortkile kama lagaa xaday aniga aniga kabeega horta xiligiigadaaleeba ka xirmaa <laughs> ma i fiirsato horta kabeega kaba gadaal ka xiran waayma <laughs> xiliga xataa an yaraa maaratay mhm. markaa tago eh, goobaha waxbarashado kale kabee inta isku laabto sida badan iskuulko kale kuraasta marka lagu fariya waa wadanaysaa mogta laakiin markii dugsiga la dhigana mhm. xiliga rooga oo mhm. dugsiga magaalo kale mm-hmm. kabeyga inta eh, maaragtaa saas inta isugu dhufta maarata isku mm-hmm. laabo ah, meel kartoona ah iyo meel ah, qaandiga jiri jira <laughs> uh, warkaas waa cadyahay qofka haduusan ilaashanin eh, mm-hmm. kabaha waxyaabaha ugu badan laakiin marka ay weyso dhibaatada ugu badan sameynaya ay ka yihiin hadda guryaha dacskaa badanaa layska waxeeya maarata waxaa arkaysaa in lagaa hor qaadayo qolka markaa soo gasho qofkii hadda sii baxaya markaa soo baxda meel waxaa qaadatid ma laha waayahay deeqa waxaa soo gaarna markaan mhm. adihii dhegeystayaasheena ay dhegeysan jireen sheekada xiisaha badneed ee mhm. walbahaar aduun <laughs> wanaagsan ku soo dhawaada qaybta sideedaad ee sheekada walbahaar adduun oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye waana fikradii bashiir maxamed kheyre ani saaxiib kale maan leeya horta anigu ku jecla saaxiibka shidiis maxaa saaxiib kale maan la yartaan oo la tashto oo ku sirqabsada aniga suleeqana maxaa dhacay suleeqa wax kale waa eeda aniga ma saaxiibiga nagana marka wixii fiican suleeqa siimiya oo ani adi meeqa yaraanteeni ma xasuusta horta waagi oo la fiiri waxaan waxa ku sheegaa walaal saaxiibnimada iyo jacayl kortaya fiican aniga aragtideeda marka muna loo fiirsho oo adiga ah war aniga su-aasha ku weydiiyo iga jawaabjawaabweyano labadana marka noo fiirso saaxiibtinimada waay suleeqa marka loo fiirsana jecelka maya jecelkii saaxiibtinimada labadaas iga jawaab yaa fiican labadooduba fiican yihiin amarena may yaa fiican yaa qaada lehed maanta saaxiibtaa kaa hormaada jecelkaa kaa hormaada yaa raaci laheyd jacaylkaa raacleed saaiib maay ku sheegaysaa jacaylkaa nafta kala saaiib kadhiga qof kala saaiib noqonaysa saabtinimadu waa isfaham laakiin jacaylku waa wax qalbiga ku faaran soo maaha <laughs> ad urkiibaa ku jirtaa may may ta sax waaye sax waaye ani waxaan rabaa inaan tahriibo saane mobeelka aan ku fiiriyaa biidhib aan geem kuga soo ciyaaraan ku sawira kusoo galgala isiino waa ogtaani ani niclaa wuu iga halaabe waa ku dhiibaata taas caado ah maxaa ii galbeen aan sheegaya eh, fiiri horta inaan tahriibaan ah rabaa ani adiga bo waa israacina isla tahriibeyna walaashii dahabkeeda markii la qiimeeyey qadrada la dhaarta maartay laba kun noqday laba kun dollar dhana ii sheegtay intaasna ma aruurinaysa iidan gaanjibo ah, kale waaye inaan kaxadaan rabaa adoo nin rag ee maasha qaysatid ayadaba ayuutada lacag suuq looga soo diray ee ka reereebin jirtee iyadana waxay leedahay meeshaan ka shaqeeya supermarketkana ah. aan shaqa kaa garaadinaa jaamacadna gal sulaaqana waxay leedahay iskuul dhigo anaa kaa bixinaa oo sulaaqa iskuulka ah, maxaa ka gala ayada waxbaray dhaween dadka dhaanin ma rabano waxaan ee eh, waxbarashada horta way kuu fiican tahay laakiin sulaaqa ma waxbarasho iyada ma kaa bixinaysane saasi soo goosaano allah ani ma rabo markaan waxaa soo dhan caqli keen tala keen inaan tahriibo inaa waxbarta sheeg waa israacayna saaxiib maxaan ku nahay ilaa aqra waa isdabajoogeyna aan ku dhaha ma kala harna maxaa ii galaas raacinaya lacagtana ma oo dahabka walaashiisa laga soo xadiyay mobeylkaan aan gadeena yaa aniga meel cidlama igu tagaya saaxiibtiisa hehehe hadhowna xagga markaa tagna ama yurubaan tegaynaa haddaan dhinto waa la iga samraano yaa haddaan noolnahay ma oo ninka qalbigiisa anaa soo jiidana afar laatag sac haddaan ag joogo suleeqa dhan anaa maskaxdiisa ka masaxayaan ku dhahay fiiri eh. waa israacinaa lacag badan ma heystee waxaad dhimaysatid miya ah? waa haystaa xoogaa eh waa isku darsanaynaa marka hay mobaylkan suuqaan geenaano kan ani malihiisa suuq geyn ha u geeyaysa tariiwaysa walaasha abdaaba ka xadaysa mobayl xooyay ayaa iska leh sulaaqo mal qiyaam karada allah oo walaasha dahabka ka xadaysa sulaaqo mobaylka mobayl way helaysaa sulaaqo ma mobayl way helayso bayno معقول ما عرفت ما ما ما موبايل كان لعبت فيه رتبالة موبايل كان لح بقول دولار نوجوينا إلا يمن لعبت وقت قلها وان okay waxayna geenaysaa eh, allah oo kan waa bawaalan war ilaa suudaan ada suudaan fiiri lacagta labada dahabka ani kun doolaraa meelaha ka jaafjaafa saddex kumaho ah. mobeylka lix boqol waaye ah. mobeylka kaas afartan doolaroo jooga mogteh ya waa isku dardarayna suuqaan ka hehnaa ana xataa dhagaan yariska mujada ii xiran ya lixdan doolar suuqaan ka hehnaa hooyana fiiri hooyo xitaa dahab ah, wax yaraha gasaca ah, oo shishidka ugu jirtay ayada naftarkeeda waa kasoo qaadaa war waxaan ku dhahay wax ifahma ani hadda horta qorshaha haddaan bilaaba hadda lacag maya fiiri ani adiga ilaa suudaan ilaa magafa markino ah. ya mm. wayna geysa lacagta magafaham dadi hooyo yaabo suudaana ku xirna konteerra leegu xira andhaha cideeda lacag ii soo dirayaan adigana halka wiilay qabaa ma aho lacaga kuu soo dirayaan no liibiyana badda ma aho shil ama shal ama moolka ama maalta maxay kula tahay markaas kadibna hadhow ciddana faqriga waa ka saareynaba suleeqana waa kaawada suleeqa inta u dacwada maaragta allah horta adiga dhaadhanimada kugu dhac mogtahay naagta inta maxaa lahaa meesha iska joogto waa kuraaca kudhi dhib kula qaybsan af kula qaybsan yar markaa tagnoolajia soo daacoona wallahi inaa loo soo dacwoonay ka dhuumanaynaa aa ka dhuumana guji xunta caqli waaya ku dhahay adiga biri aan soo cano saas maa ana waxay diyaar wahayd hadda war aniga meesha oo hadho waxaa ka cabsana inaa iiga baxdo ballanta walaa qadar dahabka meesha ugu jira leeka aan weydaya habis hadho walaalo ballantaa maa iiga baxdaa kaaga baxayaan ku dhahay ballan miya ballan waaya bas anigana ballan waayaan ku dhahay meesha maba kaaga tagay wadada adna wadada baa iga tage war anaa noolo naf ugu jirta makaa tagaay wanaan haddaan ku jiidi karo ku jiidaad alla lala alla nasii badiniyaa yuro waa intaa tag norway inta layska dhiibi kulahaa ya ah xariifkaan ya jaakad adduun markaa gashtaa wadhaa make up marsado ya ya asaa mana mana mano suleeqa haddaan kaa tirtiri waayaan ku dhahay maradaa ku jiro naakuma jirto wax garab ii noqdaaba xelabaad ma maqashay gabadhii oo cilmi oo ka gabya jiray ee hodan hboodhari malaha waaba tii u malaynaya maxaa dhacay dheh wala aaba u qurux badan tahay iyo sida gabadha ay tahay iyo maxaan ku yidhaahdahay dhabanadeeda iyo gacmaheeda xaada saaran ma malayn <laughs> walaayblaahi geesinimada waan kugu ogaa horta daanad iga keentay ma garanaysaa geesinimada marka waad ku saxan tahay markaan anigu yaraa ma garanaysaa sidaasoo kale ayaan haa mgtama fahamta aabbo aabbahayna sidaa iminka aad waxba iga qarsanayn ayaana aabahaana waxba uga qarsan jirin geed walba aabba dheecaankiisu dhalaayo ku dhalay marka horta gabadhaas tulaaqa xaaladeedu halkaas maray iskuma wanaagsan anay iyadu yani kalama iskuma wanaagsanin waxaan kala jeedaa hmm. xiriir nagama dhexeeya horta ma jeclatay adugu ma jeclaata waa maxay waa u jeedaa inaan ku qarwaya aabe oo maxaad ugu sheegin weyday markaa <laughs> aaba wadnihii aawade geesinimaad igu sheegayse war anagu waxaan ku nidhi indhaha faraan ka gelin jirnay war gabadha ma dilaa maxaad dilaysaa meesaan ugu sheegaa marka jacaylka hadda saan ugu sheegaa dee intaad u tagto aymadoo dhan waanku jecelay dhegeyso adigu qarnigii haweenka aad shukaansan jirtay waa qarnigii haweenka wax waliba qasabka loogu sheegi jiray hadda waxay u baahan tahay basarayn iyo baab kaleetoodoo qurux badan ma garata may runta haddaad u sheegto tilaanana waanku jecelay eedhe aabo imikase imikase haddaanad weli naagta aad waxbaba u sheeginana taa ku doonaye adigu macareerkooda waan ku qoslaya waxaad igu tiri naawaanku jecelahay naawaanku ah. jecelaha markaa ihahdo waaba magaalada igula dagaalaysaame maxaa sameeya markaas <laughs> kula dagaalami wax allaaliya waxa ay rabto hmm. dahabban ilaa kor iyo kal aan sulayaa baan ku yidhi aabo aabo ah. waxa waaye horta raganimada adigaan kaa keenay hmm. nin goba hmm. oo soomaali oo dhan erkatana waataa adigu tii horta aad qurbaha igu sheegi jirtay marka joogtay swiiji odhan jirtay daanigu swiijidaana garan maaye swiiji magaceeda maahane aab horta aan kuu sheegay waxaa laga yaaba in banaanka laga maqlaya single mather aa la alaabtaas yurub maya taas waaba ajanabiye waxaan kugu nacayba waa ajanabigaase mid anaga soomaaliya oon af soomaaliya gula hadlaysaa ayaan jeclood ii keento single mather ajnabi ma ahan laakiin si kalean kugu sheegi doonaa koda marka hadda tanay joogtaa tii single matherkii yurub farahan ka qaada weliba america iga daba timid markaan xagga joogay oo ma soomaali maraykan bay ahayd maya gabadhu waxay ahayd Eh. somaali british eh, sidaadoo kale miya <laughs> ma mid sidaadoo kalaaba maya eh, aniguma soomaali dhalada adiga ay dhaleede maanta somaali british miyaa tahay soomaali british ma sheegata adigu marka xagaa joogto maya maya anigu soomaali maraykan aan ahay aabo haye iyaduna waa somali british ya anigu waxaan garan maaya britir bishir iyo soomaali soomaaliga anigu soomaali baan aqaanaaye tan baa af soomaali ku hadlayso af soomaali saxana kukula hadlayse inan talana kuu doonaye sideed iyo afartan saacadoodna waan ku sugayaa yow caggaa iyo xaggaa adigoon eegin ila kaalay markaa war sugan anugu ma aqaano walbaaba si afartan iyo sideed waqti kale igu dar intaas aynoo joogta dhegaystayaal qaybta aad ee sheekada walbahaar adduun qaybtaan qaybta xigta intaan ku kulmayno nabadgelyo hadda dhegaysateen sheekada xiisaha lahayd ee walbahaar adduun mhm. weli barnaamijkeena galab wanaagsan ayaan ku guda jirnaa qeybihiisii dambena markaan waa innagaa markaas ku sii saqayna waayahay haye cabdulaahi mhm, kaalmahaas ugaantaan u laabanno haye waayahay maya noo soo qabo maxaad soo waayahay waxaan soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan mhm. labada fanaan aan kala dhicin nimcaan iyo sidoo kale xamdo kuwiin barnaamijkeena ayay qeyb ka tahay dhegaysa haboon kastoon salogiisa dooqisanyaday haatan urda seexa la diiday sorna aan cunu waaye inkastoon salogiisa dooqisanyaday haatan urda seexa la diiday sorna aan cunu waaye samirkaymahungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo saadashaa xigi doonta xilligeenu samaadiyo saadashaa xigi doonta badadkii sidii aniga socaana ku sagootiyaya baladkiisidi waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socaanan ku sagootiyaya miskaagan macaan indha saari lahaa baadadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga sobaala kusagootiyaya sagooti ilmadaas ilmadaas sumaysa jacaylkan ka socdaalan ku mm-hmm. sagootinaya mm-hmm. koley waa qof wax jecel safarna uu soo galay mm-hmm. ee eh, qofkii uu jeclaa markaa sida yan uu macsalaameynaya wuxuuna leeyahay si walban kaaga tegay weli waan ku hilmeynaya aad iyo aad weyn iyo nimcaan hilaac ayaa ku luuqeynayay barnaamijkeena galab wanaagsan ayay qayb ka tahay waayah cabdulaahi oo dhinaca sheekooyinkan ku laaban doonaa horta waxaa jirto mhm. qurux maxaa u taqaana adii lagu weydiiye maxaa dhihi lahay quruxda wax la arki kara waay wax la arki kara waay mhm. waaya adi ahaantaada sidee marka qurux maxaa u taqaana hadda waxaas waxaasna biniaadamka mase waxyaabaha kale biniaadamka wax kale kama jeedno mhm. qofka hadduu lixiisi laad dhamaystirantaa u qurxanya laakiin qofka haddii waxaa laga yaabaa inuu meelo meel hadduu iska qurux badna meel kale ka qurux badan yahay ka maanta lixaadkiisa aan dhamaystirneen meelo badan inuu <laughs> ka qurxan yaha laga yaabaa haa quruxda malahan halbeeg eh, rasmi ah oo laisla waafaqsan yahay adduunka oo dhan qof walbana sida u yaqaano ayaa lagu qeexaa been ma ahan waxaa ka dareemaysaa deeqahay mm-hmm. wax adigu kula qurxan mm-hmm. yaan qof la qurxanayn aad iyo aad mm, wax adiga yacni eh, aan kula qurxonayna mm-hmm. qofay la qurxan yihiin eh, waana maxaa tirahdaa qof fool xunna ma jiro qof walba meeluu ka qurxoon yahay mm. waayo qofkan waxaa laga yaabaa haddii uu meel ka qurxooneen mm-hmm. inuu yacni deeqsiyaho kaleeto saas uu ku qurxoon yahay oo mm-hmm. gacan furnaantiisa ku qurux badnaado waxaa laga inuu dabiicadiisa ku qurux badnaado waxaa laga yaabaa eh, waxyaabo badan oo la tirin kari eh, adduunka ma aragta haddii mm. dadku isku dooq noqon lahaayeen ah. ama isku aragti la ahaan lahaa ah. ciriiriyoba noqon lahaa mm, waana xikmadu ilahay ugu talagalay kaladuwanaanshiyaha inuu qof walba si u arko quruxda ama dooqa waayahay mm-hmm. taasaan isku waafaqnay waxaa markaa sheekadan quruxba ila xiriirtaa wiilaa nala soo wadaagay faysal baa la yidhaahdaa waxa uu yidhi ninbaa gabar lagu nikaaxinayay markaasaa shiiqii waxa uu ku yidhi shiiqow imisa ayaad iga rabtaa oo lacagta la siinayo ninka oo wax isku meherinayo mhm. shiiqii waxa uu ku yidhi aniga lacag go-an ma qaato mhm. lacagta aan qaato waxaan ku saleeyaa gabadha aan nikaaxinayo quruxdeeda mid kasta midda ay ka qurux badan tahay waa ay iiga lacag badan tahay ninkii gabadha lagu nikaaxinayay waxa uu siiyey shiiqii toban doolar shiiqii waa uu yaabay waxa uu fiiriyey gabadhii wejigeeda waxa uuna iska soo celiyey wuu yiri lacag shan doolar ah marka la weydiiyey maxaad u soo celisay waxa uu ku yiri anigu xaaraanta macuno <laughs> ka dhigan tahay ah, sababta toban doolar mhm. intuu qaatay wiil haddana qiimahelmhu aragtidiisa cabiray wax qalada kuma laha mhm. aragtidiisa waay haa maku colaadinayna marka maadaama uu shan doolar soo celiyey <laughs> oh, gabagabadii barnaamijkana waa marka inaga kusii siqaynaa mhm. anigoo arinkii horena dood ka qaba laakiin mhm. waan ka gudbayaa smootis waxaa ladhaha jiro <laughs> <laughs> barnaamijka naga dhacaya anagoon meel fiican gaarin mhm. soo maaha marka gadaala u dhiganaysaa biri ilaaha ku gaarsiiye waayahay wayahay deeqay gabagabadii barnaamijkaas la soo gaaranay mm-hmm. Mm-hmm. saaxiibada maxaa leedaha galabta awal eh, barnaamijka markuu sidaan oo kale yahay oo mm-hmm. gabagabada lasoo gaaro su-aasha eedaa i weydiin jira maxaa xusataa galabta aday ku haysataa <laughs> waayahay saaxiibada qiimaha leh barnaamijka inta uu hawada ka baxay dhegta ku hayay waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin kuwii shookooyinka inoo soo diray intii aan akhrina waxaan leenahay waad mahadsantihiin intii aan ka gaari weynana waxaan leenahay mar kale ayaa ka badan Eh, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa farsamayaqaanka galabta ah barnaamijka noo farsameynayey eh, adigoo cabdulaahi barnaamijka ilawadan waxaan ku leeyahay aad baad umahadsan tahay ana sidoo kale aad baa umahadsan tahay Mm-hmm. heesta u dambeysa ee gabagabada ah gabagabada barnaamijka ma soo qabta saaxiibadan aan uga tegayn mm-hmm. maadaama hiisaha ugu badan galabtaan soo qabtay horta galabta baraaji ma jirtee <laughs> waa hilmaam hadday igu soo dhacday mm-hmm. gabagabada waxaan soo qabanayaa axmed aarshe caashaqu danguud ma aha laba ruux dareenkooda waa dadab mataane miyuu ah dhegeystayaasha iyo waxaan u kala dhexbaxaynaa fanaanka mhm. guud ahaan heestaas ayaa ah barnaamijka galab wanaagsan deeqo iyo bootaan ayaad la socodsiinayay tan intaan barnaamijkan kiisa kale ku kulmi doono amaano allah jacaylkaygu dodiina uma baahna ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada warkayo dabuutiinu kuma duxinka shayde dayn maayo dayn maayo dayn maayo duumaanku dhaqankeeda doonayo niyaduna ku joogayso warkayo dabuubdeenu kuma duxinka shayde dayn maayo dayn maayo dayn maayo tuumaanku kulankeeda doonayo iyaduna ku toogayso iyagoo dabado afuufaya wada kala dilkoodiina qalbiyada haystuunaya mujidaacadnimo beenaqalbiyada haystuunayo mujidaacadnimo beena mari degayi tegi maayo dibna noo furfuri maayo dibna noo furfuri maayo deynmaayo deynmaayo deynmaayo duumaanko kulankeeda doonayo niyaduna ku doobayso mari degaya tegi maayo dibna noo furfuri maayo dibna noo furfuri maayo deynmaayo deynmaayo geeda doonayo niyaduna ku toobiso mari tagay tegi maayo dibna noo furfuri maayo dibna noo furfuri maayo dayn maayo dayn maayo dayn maayo tuumaanku kulankeeda doonayo niyyaduna ku doogeyso